dunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada barabtankii bilowda kula wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dor kulmiye magaalada muqdisho ismaqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa arbaco taariikhdu maanta waxay ku beegan tahay kow bisha koowaad ee sanadka labada kun afar labaatanka barnaamijka ciyaaraha duhurreediyo kulmiye magaalada muqdisho saaxiibada waxaynu eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kulanka ugu xiisaha badan ee toddobaadka horyaalka brimileaga waa kulanka udhexeeya liverpool iyo weliba chelsea chelsea ayaa caawa booqan doonta caawa kow iyo habeenimo qadar shan iyo garoonka anfield stadium yordi colob ayaa doonayaa hudada guulaha inuu sii wato iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool ay doonayaan inay hogaanka horyaalka bermeliga ay sii dheereystaan sidoo kale waxaanu eegi doonaa kooxda mancity iyaguna garoonkooda waxay ku qaabili doonaan caawa tobanka habeenimo iyo soddon daqiiqo kooxda kubadda cagta barley sidoo kale sporis waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta brenford halka sidoo kaleeta horyaalka laliigahana kulamo xiise badan ay jiraan kooxda kubadda cagta barcelona iyo caawa sagaalka habeenimo Ah waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta osasuna sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta leedkadib madridna kooiyo tobanka caa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta reyo falakana kulankaasina waynu eegi doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa koobka aasiyan kaabka xulka wadanka baxreen ayaa doonaya in wareega lix iyo uu dabcan ka gudbo jabaanna uu garaaco iyadoona ay wada ciyaari doonaan labada duurnimo iyo daqiiqo sidoo kale syria iyo iran waa kulan kaleeto oo xiso badan oo isha lagu hayo koobka qaramada qaarada afrika ayaynu eegi doonaa maali ayaa usoo gudubtay koobka ee eh, qaramada qaarada afrika wareegiisa sideedmaadka kadib markii ay garaaceen xulka waddanka burkina faso xalay south africana ah waxay mucjiso ku sameeyeen kooxda kubadda cagta morocco oo laba gool ay ku garaaceen xulka wadanka morocco arsenal guushii ay gaarteen weegi doonaa sidoo kaleeto waxaynu weegi doonaa suuqa kaliibsiga oo maalinta berita la xiiri doona dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duhureedii uu kulmiye magaalada muqdisho waa haga hadii haddiinu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha dohoreediyo kulmiye magaalada muqdisho waxaa jira kulamo xiiso badan horyaalka brmer leaga ah. haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta masity ayaa dooneysa inay dabcan eh, wadada guulaha sii wataan caawa ay soo doonaan kooxda kubadda cagta baley eh, markii la gaaro tobanka habeenimo iyo soddon daqiiqa ka hor inta eh, dabcan la ciyaarin kulanka weyn liverpool iyo chelsea qaybta hore markii ay dhammaato masity ayay soo geli doontaa kulanka liverpool iyo weliba chelsea udhexeeya haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta basiti beb guardiola oo ka hadlayay kulanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday wuxuu yidhi dhammaan ciyaaryahanada way noo soo laabteen xataa markii lagu daro eh, ninka loo magacaabo aganji marka haalan waa diyaar ayuu yidhi sidoo kaleetana eh, stones xataa kulankan diyaar weeyaan ayuu leeyahay tababaraha kooxda kubadda cagta masiti macalimu beb guardiola haddaba mancity markiaynu eegno kulmadii ugu dambeysay horyaalka brmeliga shantii kale ugu dambeysay afar kamid ayay ah badisay hal kulan barbaraya kale marka mancity markaan waxaa dareemeysaa in wadada guulaha ay kusoo laabanayaan marka mancity markii ugu dambeysayna garoonkooda ay ku qaabilaan kooxda balley waxay ahayd lixi tobankii octoobar sanadka markuu ahaa labada kun labaatanka markaasina kooxda kubadda cagta masiti ayaa laba gool ku garaacday baley marka benado zilva iyo weliba kevin debroni ayaana labadaasi gool laliyay haddaba caawa markaynu eegno waxay ku ciyaari karayaan shaxda macquulka ah ayaa waa shaxdan weeyaan edersonogol ah ayaa noqon doona josu gavardiol nathanakey roben dias weliba kyle walker halka matio cofjur kusoo bilaabi doona qadka dhexe rudri sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo befil foden hadda hadda waxaa leeyahay waxaa lagu soo bilaabi karaya kulanka ninka lagu magacaabo jerman duku benadi zilvan waa macquul marka julian alvares marka haalan xataa kulanka in lagu soo bilaabo waa macquul marka markanu eegno kooxda kubadda cagta mancity waa kooxda xil ciyaareedkan ugu badan goolasha ugu badan dhalisay afartan sideed gool saddex labaatan gool ayaa laga dheliyay marka mancity iyagu mar weliba waa koox awood badan marka saddexdii jeer ugu dambeysana ama saddexdii ugu dambeysay sano ugu dambeysay horyaalka bermelig ee ku guuleysanay ma jirto koox ingiriisa ah, afar sano xiriir ah inay horyaal qaado weligeed ma aysan dhicin waxay doonayeen inay taariikh ay sameeyaan ina noqdaan kooxdii ugu horeysay oo england ah oo waxa weeyaan eh, wada badisa ama dhammaan markaa afar sano xiriir ah horyaalka ku guuleystay ayay marka beb guardiola fursad fiican ayaa horyaala marka laakiin beb guardiola ayaa soo dhaweyn doona saaxiibkiisa vicente company kabtankii hore kooxda kubadda cagta masity wuxuu ka hor imaan doonaa isagoo maalin ah wuxuuna booqan doonaa garoonkiisii itixaad stadium markaa kabtan vicente company ayaana dabcan doonaya inuu caawa eh, uu guul gaaro kooxdiisa mancity laakiin baley sanadkan waxay ka mid tahay kooxaha loo saadaalinayo inay laaban karayaan baley xil ciyaareedkan kow kulan oo ay ciyaareen saddex kulan ayaa dabcan ay badiyeen keliya saddex kulanna barbaray galeen halka shan iyo toban jeerna la garaacay kow iyo gool ay dhaleen afartan goolna waa laga dheliyay kooxda kubadda cagta marka baley iyo sheffield united iyo everton waa kooxaha la saadaalinaya sanadkan inay laaban karayaan marka xataa lowton inkastoo lowton xalay wacdareysay marka eh, siba eh, kooxda banley weliba sheffield united waa kooxaha sanadkan laga cabsi qaba inay laaban karayaan haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta marka waxay doonayaan inay markaa ay guul weyn ay gaaraan kulanka weyn oo isha lagu hayo waa kulanka jelesia iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool udhexeeya haddaba liverpool garoonkooda anvil stadium anvil waxaa weyaan waa garoon cabsi cabsiya ah, waana garoon inaan caadi ahayn haddaba markii aynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan markii hoomkooda ay ku ciyaareen ama gurigooda ay ku ciyaareen waa kooxda keliya xilli ciyaareedkan markii laga soo tago macity waa kooxda kale marka xilli ciyaareedkan waxaa jira laba kooxood oo aan gurigooda lagu garaaceen waa kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan markii ay gurigooda ku ciyaarayaan hal mar xataa lama garaacin markaa sideed kulan ayay eh, garoonkooda ku ciyaareen sideedaasi kulan laba jeer ayay barbaro galeen toban kulanna way badiyeen markaa eh, waa toban kulan ay ku ciyaareen garoonkooda sideed ka mid ah ayay badiyeen laba jeerna barbara ayay galeen marka lix gool ayay ku dhaliyeen sideed gool ayaa lagu dhaliyay waana sababta laleeyahay chelsia waa loo eh, waa loo cabsanaya caawa waa loo baqaaya laleeyahay chelsea laakiin inkastoo chelsea iyaga waxa weeyaan kooxaha waaweynka ay aad iyaad u khatar badanta marka markaynu eegno koox kubadda cagta masiti iyaguna waa lagu ammaanaya garoonkooda xil ciyaareedkan sagaal kulan ay ku ciyaareen sagaalkaasi kulanna lix kulan kamid ayay badiyeen saddex kulanna barbaro marka afar iyo labaatan gool ay dhaliyeen sagaal goolna waa laga dheliyay markii ay gurigooda ku ciyaarayaan xil ciyaareedkan kooxda guurigooda waxaa ugu badan qaadatay waa aston villa koo iyo kulan oo ay ku ciyaareen sagaal kulan ayay badiyeen liverpool ayaa kusoo xigtay lix dhibcood ayay ku heleen toban kulan oo ay gurigooda ku ciyaareen sideed kulan ka mid badiyeen halka arsenal iyaguna lix dhibcood ay ku heleen garoonkooda waxa ay dabcan ay ku badiyeen sideed jeer newcastle waxay ku badiyeen garoonkooda sideed jeer mancity waxay ku badiyeen garoonkooda lix jeer halka sports ay ku badiyeen toddoba jeer breyton shan jeer fulham lix jeer manchester united garoonkooda wax ka badanya lix jeer westham shan jeer chelsea shan jeer wolfis shan jeer breford saddex jeer marka eh, northam forest saddex jeer calsal bala saddex jeer marka eh, baley hal jeer ayay ku badanyeen garoonkooda marka waa kooxaha xil ciyaareedkan gurigooda guulasha ugu badan ku gaaray waa astovilla iyo liverpool iyo arsenal newcastle iyo mancity ayaa kamid ah kooxahaasi Porque a vida não age e a patrana Italia no mambo. Mon ami si tu markaynu egno kulanka udhexeeya chelsea iyo liverpool waxaa leeyahay taariikhda waa mid kamid a ah kulamada darooga ugu badan la galay hadaba chelsea ah iyo weliba kooxda liverpool ayaa waxay galeen markaynu eegno barbadhac afartan iyo sagaal jeer toddobaatan iyo sagaal jeer waxaa guuleysatay kooxda kubadda cagta liverpool halka lixdan iyo afar jeerna ay guul gaartay kooxda kubadda cagta chelsea markaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea ay waliba kooxda kubadda cagta liverpool toddobadii kulan ugu dambeysay barbare ay galeen tusaalahaan kale eh, bilowga xil ciyaareedkan barbare ay galeen labadii xil ama xil ciyaareedkii lasoo dhaafay labada kulan ee homia weyga barbare ay ku heshiiyeen kii kasii horeeyey labada kun labaatan kooda kun labay labaatankeena barbaro mar labay laba ayay galeen marna hal hal ayay galeen marna eber eber ayay galeen marka halka labada kun eh, labaatankii iyo labada kun koo labaatankii ay labada kooxoodba ay ugu dambeysay inay dhibco qaataan ay kala badiyaan marka eh, markii ugu dambeysana chelsia ay guul ka gaarto kooxda liverpool waxay ahayd afartii match sanadka marka waa labada kun markaasina kooxda kubadda cagta chelsea ayaa hal gool ku garaacday goolka guushana waxaa u dhaliyay ninka magacaabo maso monto oo hadda kooxda kubadda cagta ee eh, manchester united ka tirsan marka eh, halka laakiin liverpool iyaguna guul ka gaaraan chelsea kulan horyaal bermeliga garoonkooda waxaa ugu dambeysay oo anfield stadium oo caawa lagu ciyaaray waxaa ugu dambeysay chelsea inay dabcan guuldaro kala kulanto liverpool waxay ahayd labaiyo labaatankii july sanadka markuu ahaa labada kun labaatanki markaasina waxaa lagu garaacay shan gool iyo saddex markaa nabi keta iyo alexander arnold ninka lagu magacaabo ginaldom roberto fermino iyo weliba chamberlin ayaan goolashaasi kala dheliyay halka saddexa goolna ay ka yimaadeen jerud iyo weliba tomi abraham iyo weliba ninka lagu magacaabo christian bolsig marka eegno tan iyo markii uu yimid eh, kooxda kubadda cagta liverpool tababaraha jordan colob iyo chelsea markaynu eegno eh, dabcan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea ayaa eh, dabcan yani waxaa leeyahay liverpool tan iyo markii uu yimid yordan colob waxay ku guuleystay james leaga suber kaabka calabol kaabka bermer leaga carow kaabka iyo efe ka halka tan iyo laba kun shan chelsea ay ku guuleysteen iyo afa james leaga super suberkaabka kalabulkaabka brmeliga f a kaabka iyo weliba eurubleaga marka waxaa dareemaysaa in eurubleaga chelsea ay dheer tahay halka liverpool koobabka kale ku guuleystay marka tan iyo laba kun shan iyo tobankii ilaa ay hadda labadan kooxood waxaa dareemaysaa in liverpool ay fiican tahay laakiin dhanka koobabka markii la eego chelsea ayaa ka badan marka tan iyo liverpool marka chelsea waxa weye iyagu waxay ku wanaagsan yihiin waa kooxda keliya tan iyo labada kun ilaa iyo hadda waxa weeyaan kooxaha ama koobka eh, dabcan england laga dhigay waa kooxda ugu badan markaas dabcan ku guuleysatay ama kooxda ugu badan final gaartay tan iyo marka chelsea iyagu waxa weeyaan waa koox markaasi koob ah marka waxaad dareemaysaa yordan colob markii uu imaanayay kooxda liverpool iyo chelsea labada kun shan iyo ilaa hadda waxaad dareemaysaa in chelsea ay ka koob badan tahay oo liverpool markii la eego oo markaa ugu yaraan lix koob ay markaasi ku guuleysteen halka kooxda kubadda cagta liverpool iyaguna ay ku guuleysteen ugu yaraan ilaa iyo shan koob ilaa lix koob marka eh, markaynu eegno waynu arki doonaa caawan cidi guuleysan doonta labadan kooxood waa laba kooxood aad iyo khatar badan weligoodaba waxa weeyaan waxaa dhexmari jiray kulamo marka dabcan inaba aan caadi ahayn marka waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan waa sanad aad iyo aad u qurux badan ay qaadanayaan wixitooniya horyaalka premier league ku guuleysan hadaba dhegeystayaashayna fikradooda siin doonaa oo barnaamijka kaga qayb noqon doona waynu isla falanqeyn doona kulanka haweyn ee chelsea ee welibaa liverpool dhex doona saaxiibada leelanka riidiyo kulmiya ay soo wici karayaan oo barnaamijka waynu isla falanqeyn kareynaa kulanka chelsea iyo liverpool haddaba liverpool waxay ku ciyaari kareen shaxdan alison jow gomes vandage ninka lagu magacaabo konate tarant alexander arnold kat jones mag alisaris wasalaa iyo diego jota iyo weliba darwin nunis iyo ninka lagu magacaabo luis dias ay ku ciyaari karayaan shahda macquulka ah saaxibada ugu horeyan soo qabanaya barnamij sheekh noqonaya bal soo dhawo saaxib saaxib magacaaga deegaanka saaxib barnaamijka waa la socotaa aada weyn aada weyn soo dhawo kulanka cawada liverpool iyo chelsea waa big game kulankaas waxaa insha allah inay labadaba ku dhimaato magaalada city inay bada jeclaadaha insha allah aad iyo aad aad iyo aad marka waxaa way kulankan waxaa rabtaa barbarano ku dhamaado barbarata ku dhamaado aad iyo aad aad iyo way sax waa kaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaatay saxaabada kale aynu eegeynaa oo iyaguna barnaamijka ka qayb noqonaya marka kulanka waa kulan markaasi isagu ka samaysanba kulan darow ama kulan barbardhaca marka waynu arki doonaa haddii chelsia ay gul gaari doonto ama haddii kooxda kubadda cagta liverpool bal saaxiibada kale aynu eegeyna barnamij keeb noqonaya soo dhawo dhegeysta walaykum salam warxmatulla barakaatu wacdaha walaalkay cabdirashiid adiga iyo saaxiibada dhammaantiin waxaad leeyahay duur wanaagsan waa smaysaasi dayni ilaa jooga waayahay soo dhawo inaan tahay waa barnaamijka waa la socotaa in badan waa la socdaa walaalkay taageero jelsi ahay caawa bareejo anaka maku qanacsanin waxaa rabaa waxaa rajeynaa jelsia inay kubadin doonto laba iyo hal ama saddex iyo hal oo liverpool si fiican loo simi doonaa rajeena mar kale door wanaagsan walaalkii meesha kili guula ah, rajeena waa waa kaga mahad celinayaa walaal sida qurux barnaamijka kaga qayb qaadatay waa taageero kooxa kubadda cagta chelsea marka waxay leedahay waxaan guul u rajeenayaa chelsea inay guul gaadho waa liverpool markaa dabcan guuldaro kala kulanto soo dhowo wacalaykum salam waraxmatullah wabarakatu saaxib soo dhowo waa dhawaa waa masir aadan aad aad aad injineer soo dhawo arsenal wax dar bay soo dhigtay waxaa laba gool iyo hal ugu badan aad aad aad iyo aad waa ka marka hogaanka waa idin dhow yahay horta kulam adaga laakiin waxaa liverpool waxaa u sacbitumo jersey jersey aad iyo si micnaha fursada micnaha u heshaan ka fursadda uga hole hogaanka oo ugu dheereeta laba dhibcood laba dhibcood iga haysaa rajeynaa inaan oo maanta city caawa waxaa uji rajeynaa burnley la ciyaaraysa burnley waxa waaye <laughs> city aad iyo aad malagu bardhigi karo aad iyo aad iyo oo helan soo noqdo oo helan soo noqdo waa kaa marka waa yahay saaxib baa kaga mahad celinayaa saaxibada kale aynu eegeynaa barnaamijka iyagoona ka qayb noqonaya marka taageerayaasha arsenal waxay taageersan yihiin chelsea inkastoo chelsea iyo arsenal aynu ognahay waxyaabaha eh, ka dhexeeya laakiin sidaas ay tahana kubadda cagta mar qaar waan laisku danaysa marka chelsea caawa fursad waa arsenal taageerayaasheed waxay fursad u haystaan chelsea inay taageeraan marka saaxibada ayaan soo qabanaya oo barnaamijka qabi noqonaya soo dhawo dhegeyse waaya dhegeystaasi khadka yaa kagoay saxaabada kale ayaynu eegeynaa oo barnaamijka ka qayb noqonaya markaa eh, sidoo kaleetan haddaynu eegno arsenal xalay way wacdaraysay guul ayay ka gaartay kooxda eh, nathan forest laba gool iyo xaal ayay ku garaaceen halka labada goolna ay dhaliyeen gabriel jesus oo goolka wasin shenko ka caawiyey halka bukaai saakan gool kaleetan oo ugu shubay nottenham forest soo dho dhegeysta ku salaamaya rashiid adiga iyo baada kulmiye waxaan leeyahay barqa wanaagsan aad iya saaxib soo dhawo magacaydiyanka waan dhawaa cabdiraxmaan day ajwaa aad iyo aad cabdiraxmaan solow barnamijka la sotaa waan la socda barnaamijkan haddaan qiimeeyo premier league kulamada xiisaha badan a u dhici doonaan banley iyo man city man city waxaa ku badinaysaa laba doontaa cityaan kubad kulanka kale ee weyn haddaan qiyaaso liverpool iyo bluska ani waxaan aaminsanahay taageer blueska nahay blueska inay badi doonto cayaartaas inay ku dhamaa doonto hal yeer blueska ku guushiya as leedaha uu dhalin karaa Eh, eh, waxaan isleeyahay kooxda weyn ee eh, bluiska qaadi doonto guushaan isleeyahay maadaama micnaha martibnaan nahay waana garaac doonaa anfili taageerayaashana dhagaanka ka tumi doonaa barqa wanaagsan waayahay waayahay waayahay saaxiibada kale aynu eegeynaa marka barnaamijka ka qayb noqon doona marka xalayna astonvilla guuldaro ayaa ah dabcan dusha loo saariyay newcastle ayaa saddex gool iyo hal ku garaacday taa oo ka dhigan in markaa kooxaha kale fursad ay haystaan marka aad iyo aad soo dhow aad iyo aad soo dhowo magacaaga iyo deegaanka waaya walaal barnaamijka waa la sotaa waa la socdaa walaalkay taageerayaasha jabsi waxaa dhihi laha isjiya afar meel lagu soo ordo ma haye <laughs> afil waxaa leeya meeshaas meel dhibaa or orod loogu soo qaato ma ahan isjiya kuwa arsenal oo dhahay liverpool aan oo la qabanaayo kula kiciyana imaanaadkasacab soo qaadina sadexda dhibcood aa leeyahay isjiya aad iyo aad marka maxaa ku saadaalinaysaa kulanka marka liverpool iyo chelsea saddex iyo hal liverpoolaa ku badinayso aad y goolka ugu horeeya isleeda dhalin karaa faanayaashana haleesijiyo kuwa dhibca afriga keenaya maaha kuwa aad iyo aad aad aad goolka ugu horeeya isleeda uu dhalin karaa loosa eh, eh, eh, nunes ayah waayah aad iyo aad nunes beryahan waa wacdareynaya ninka caadi maaha marka nunes beryahan inaba caadi maaha waa waxa weeyaan wacyaryahaan markaa dabcan waa xil ciyaareedkan ciyaaryahan keliya toban gool la liyey toban goolna caawiya marka cajiib waa ciyaaryaankaasi weli dhegeystayaasha ayna ku guda jirnaaye dhegeyste waa dhegeysanayaan soo qabanaysan o dhegeyste hallo aad yaad qaaliye iyo codkaaga saruuqaad soo dhow waa mahadsantahay cabdirashiid barnaamijka daawada golo kulankaas oo dheci doona afar saac bar iyo kooxda maanley ogtahay awooda maashiti awooda iyo awooda baanley sineyihiin labo kala dheer marka hidyadu dhan waa noo soo noqdeen oo dhaawacyada naga haxaadana uguy noo soo laabtay shan gool iyo iraan badi doonaa insha allah kulanka ugu xiisaha badan gambarada la dhigo doono kooxaha arsenaal iyo maasiday dhiga doonaan haddaan saadaaliyo kulankaas waa iska ogtahay tahay le waaye kulankaas bareejsoo dhamaan doonaa bareeja dadheeweysana jugteen laga kiciyaa doonta jaalxay liverpool haddii kalena kulankaas hal iyo hal amsa looy lagu dhamaan doonaa liverpool iyo chelsena waa kooxaweyn inta badanna eh, guulaha dhinaca guulaha waxa ugu badan liverpool laakiin sanadada dambe bareeja kabixla ayay lagu koox waa arki doonaa insha allah walaal sida quruxda barnaamijka kaga qeyb qaadatay marka waa kulan xiise badan halka barcelona caawana iyaguna ay ciyaari doonaan oo sasona ay la ciyaari doonaan marka shaafi waxaa leeyahay haddiiba kulanka caawa la garaaco oo sasona guuldaro oo dabcan uu qaato waxaa leeyahay waxaaba la garaaci doonaa oo yacni inta dabcan gebiyahan waaba la ceerin karayaa leeyahay oo sasona haddii dabcan guuldaro uu ka qaato ninka lagu magacaabo shaafi laakiin shaafi waa tobabare aad iyo aad markaasi dabcan u nasiib xun maadaama xil ciyaareedkan ciyaaryahanadiisa ugu badan ay dhaawacay soo dhawrageyste saaxiib farsamada guud ahaan bahda idaacadda kulmiye walaashay qaaliyo iga sii gabi ahaan saaxiibada taageere isboorti waxaan idin leeyahay saaxiib qaaliya door wanaagsan aad iyo aad saaxib soo dhawo door wanaagsan soo dhawo cabdirashidooda u tahay xasan bulla xasan degmada liwaa suuqa hoolaan kusahay waa taageer arsenal aan ahay kulley xalay annaga waa adkaanay waxaa walow aan hadde Eh, liverpool aan xoogo laba dhibcood noo jirsatay oo caawan ayada ciyaarayso chelsea ay la ciyaarayso horta kulanka maanta iyo bali orta looma gabardigan doono sababtoo ah waxaa waa itixaadu ka dhaca haasharta waa halkii city eh, horta inay badinayso shaka kuma jiro way badine laakiin mid ay calaamad saaran tahay waxaa waye liverpool saa ognaha chelsea si kastoo ay u jilcanta ama ay u ta inta badan kulmaysa waxaa waye waa is si fiican in u ciyaartaa sidaan wada ognahayna waxaa waaye liverpool iyo arsenal iyo city intaba baleed ay lasoo gashay kulamadii hore ay lasoo ciyaartay caawan anfield ay booqanaysaa kolley liverpool iyo chelsea iyo kulankaas caawa kulan adag waaye kulan la dhaliilsan karana maa taageerayaasha liverpool aan hosaahay aan maqlayo waa adkaanayna ama waa badanaysa waxaa la ciyaaraysaa maa koox yar ma ahan waa chelsea blue chelsea waaye kulankii horena saa ognahay tambo bridge baleed ay kusoo gasheen marka caawana hada taageereyaasha arsenal haddaanu nahayna dumbarkeena aada ugu sareeya weliba walaayadeena waxay saaran tahay galsia caawana kulankaasi haddii aan wax gan weyno waxaan rajaynaynaa in kulankaasi ubreida ku dhamaan doono haddii aan badisba caada liverpool laga badin liverpoolna dhibaatada haysa waxay tahay kulanka kalena arsenal la sugayso weliba imaaraadkiis ay ku booqan doontaa marka kolley farqiga hadda dhibcaha ku haysana shan dhibcood waaye hogaanka ku hayso kulley waxaa waaye labadaas kulan caawarta kan breda u rajaynaya ama haddii haddaan laga badin Eh, kenana kulley annagaa soo saari doona arsenal isbuuca eh, dambe eh, afarta february marka kulley caawa liverpool waxaan urajeynayaa guuldaro xanuun badan weliba looga adkaado weliba laba iyo hal in looga adkaan doonana aadaan urajeynayaa marka cabdirashiid tan kale barcelona iyo sasuna ayagana barcelona xaaladeeda allow sahal iska damcan isaa fernandes xaaladiisa allow sahal caawa inay imaamataan aan urajeynayaa badiyaan marka adiga sasmada gudahaan saaxiibada waxaan idin leeyahay shuruuna waayahay saaxib waa kaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka kaga qeyb qaadatay ee dhanka kalena dhageystayaasha kale dabcan haddiinu eegno saaxiibada fursad fiican aynu siin doonaaye markaynu eegno barcelona marka caawa sasuna la ciyaari doonta iyadoona koox kubadda aagta barsha ay doonaysa in wadada gudaha kusoo laabtaan kulankii ugu dambeysana valarial ay guuldaro xanuun badan kala kulmeen laakiin dhanka koobka qaramada qaaradda african haddiinu eegnana eh, maali ayaa laba yahal ku garaacday burkina faso halka morocco iyaguna waxaweyaan guuldaro eh, xanuun badan dusha loo saariyey laba gool iyo waxba haddaba xulka wadanka morocco guuldaradii loo geystay waxay ka dhigan tahay in eh, sanadkan kooxihii waaweynaa oo idil waxaweyaan ay harayaan marka morocco ay hartay senegal way hartay rusia way hartay algeria way hartay egypt masar way hartay marka dhammaan waxa weyaan wadamadaasi way hareen marka sanadkan waxaa leeyahay yaasa ku guuleysan karaya oo fursad fiican ayaa haysta marka wadamo badan ayaa jira oo fursad fiican haysta markaynu eegno waxaa jira eh, wadada finalka oo lasoo saaray tusaalahaan oo kaleeto waxaa hal meel kuwada jira nigeria iyo angola wareega sideeda ciyaari doona midkooda ayaa samafinal usoo gudbi doona halka sidoo kale cabe verde iyo south africana wada ciyaari doona midkoodana samafinal ay aadi doonaan marka haddii angola eh, dabcan kasoo gudubto nigeria samafinal ay aadi doonta haddii nigeria ay soo gudubtona samafinal ay aadi doonta marka wadadan waxaa ugu adag xulka wadanka nigeria oo waxa weyaan uusan mahayn ciyaaryahaan khatar badan uu haysta halka sidoo kale laakiin angola xataa lama dhagaalsan karo xilli ciyaareedkan waa wadaan biitin halka kaabe verde iyo weliba xulka wadanka south africa uu wacdareynaya sanadkan dhanka kalena maali iyo waxaa wada ciyaari doonaa xulka wadanka qodifo ama xulka wadanka lagu magacaabo evercost marka midkooda ayaa usoo gudbi doona semifinal halka sidoo kale xulka wadanka dicongo weliba xulka wadanka genia wada ciyaari doonaan midkooda ayaan usoo gudbi doona marka dhankan kalena waxaa ugu adag leeyahay evercost marka evercost sanadkan fursad fiican ay haystaan inay koobka finaal ay gaaraan marka waxaa la saadaalinayaa sanadkan finaalka inay isku arkarayaan wadamada nigeria iyo weliba xulka wadanka evercost waa sida saadaashu ay tahay weeyaan laakiin sanadkan xulal badan ayaa jira oo mucjisooyin sameynaya sida cabo verde xulka wadanka south africa xulka wadanka adi congo marka maali dhammaan wadamadaasi sanadkan sanad qurux badan ayay u tahay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markan haddiinu eegnana maalinta berita waxaa lasoo gabagabeyn doonaa suuqa kaliibsiga iyadoona kooxo badan eh, dabcan eh, gaar ahaan kooxaha tobsigiska loo yaqaano sida masity eh, sidoo kaleeta arsenal manchester united sport sidoo kale kooxa kubadda cagta liverpool iyo chelsia waxaa leeyahay koox kubadda cagta masity suuqa kaliibsiga waxay u baahan yihin ma jiro keliya markaynu eegno xilli ciyaareedka soo socda ayay doonayaan bedelka ciyaaryahanka lagu magacaabo kilvin philips oo ku biiray kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo westham haddaba haddaynu eegno eh, dabcan kooxaha doonaya suuqa kaliibsiga haddaynu ku bilaabno kooxda kubadda cagta manchester united ayaa la saadaalinaya in ay dabcan weli ay u baahan yihiin ciyaaryahan lambar sagaal ka ciyaara hadaba kooxda kubada cagta manchester united xil ciyaareedkan markaad eegto horyaalka bermeliga waa koox markaasi aad u liidata marka goolasha ay dhaliyeen iyo weliba goolasha laga dheliyay waxaa badanba xil ciyaareedkan goolasha laga eh, dhaliyay haddaba kooxda kubadda cagta manchester united weli waxaa lagu baaqayaa inay qaataan ciiryaanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee dabcan aadka u khatarta badan ninka lagu magacaabay fantoni oo ciyaara kooxda kubadda cagta brevord inkastoo kooxda kubadda cagta manchester united aysan macquulen inay soo qaadan karayaan laakiin waxaa leeyahay weli tony waa uu furan yahay oo kooxo badan ayaa doondoonaya markiinu eegno kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan waa koox markii la eego sanadkan xataa laga cabsanayo in ay waayaan kaalinta afaraad horyaalka brmeliga haddaba kooxa kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkan kulmada horyaalka brmeliga guuldarooyin badan ayay la kulmeen saalahan oo kaleeto waxay guuldaro oo qarar badan ay kala kulmeen xil ciyaareedkan kulankii ugu dambeeyey nottingham forest laba gool iyo hal eh, sidoo kaleeto waxay dabcan guuldaro kala kulmeen kooxda kubadda cagta westiam laba gool iyo waxba waxay guuldaro kala kulmeen xil ciyaareedkan bayr munij kulanka james leaga hal gool iyo waxba waxay saddex gool guuldaro kala kulmeen garoonkooda kooxda kubadda cagta barmouth waxay guuldaro kala kulmeen kooxda kubadda cagta manchester united eh, naadiga newcastle united waxay guuldaro kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo eh, newcastle kulanka xataa waa liikaabka sidoo kale tuma city ayay guuldaro kala kulmeen waxay guuldaro kala kulmeen kooxda kubadda cagta galtasaraay crystal balas ayaa garaacday marka guuldarooyin badan ayaa xil ciyaareedkan ku dhacay kooxda kubadda cagta manchester iyagoo dabcan ku guuldaraystayen xil ciyaareedkan xataa wareega guruubyada ay dhaafi waayaan tartanka ee champions leaga haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester markaa xil ciyaareedkan waxa weeyaan waxaa leeyahay way u baahan tahay weeryahan inay soo qaataan sababtay tahay kow iyo labaatan kulan horyaalka brimileaga ayay ciyaareen toban kulan ayay badiyeen sagaal kulan waa la garaacay laba jeer ka mid ah barbare galeen keliya afar gool ayay dhaliyeen labaatan iyo waa laga dheliy markaa waana sababta koox kubadda cagta manchester weli ay ugu baahan tahay in ay xil ciyaareedkan ay soo qaataan hadaba sidoo kaleeto koox kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkan waryahanadooda waxaa lagu eedeynayaa in dabcan aysan haysan goolal badan horyaalka brimier leaga haddii aynu eegno ninka lagu magacaabo hogland oo ah mid ka mid a ah ciyaaryahanada u khatarta badan kooxa kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkan haddaba ninka lagu magacaabo hogland xil ciyaareedkan lix kulan oo ciyaaray keliya laba gool ayuu dhaliyay hal goolna waa uu caawiyey markaa eh, hogland waxaa weeyaan eh, xaaladda ayaa ku xil ciyaareedkan brimier leaga inkastoo laakiin sideed gool u dhaliyey sidoo kaleeto bruno fernandes xilli ciyaareedka labaatan kulan horyaalka bermelig oo ciyaaray saddex gool ayuu dhaliyay saddex goolna waa uu caawiyey marka bruno xataa xaaladda ayaa dabcan ku xun sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo marcus rashford oo la leeyahay waayadanba waxa uu bilaabay inuu dabcan eh, xataa waxaa laleeyahay inuu tababar uusan qaadan marka waxaa laga cabsi qabaa in manchester united gaar ahaan tababare tanhaag iyo weliba eh, marcus rashford ay isku dhacaan hadda barash xilciyaareedkan keliya afar gool horyaalka brimileaga ayuu dhaliyey laba goolna waa uu caawiyey markaa eh, isagoo dabcan xilli ciyaareedkan keliya afar gool horyaalka waa afar gool keliya dhaliya goolal gaaraya shan goolna wuu caawiyey marka waxaana xasuusnaa xilli ciyaareedka hore toddobiyo toban gool ayuu dhaliyey horyaalka bermaliga shan goolna waa uu caawiyey marka waxaa arkaysaa in dabcan waryahaanada manchester xilli ciyaareedkan weerarkooda uusan ahayn mid markaasi wanaagsan marka garnaajo waa wiil dayer waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedkan saddex gool laba goolna waa uu caawiyey sagaaliyo kulan marka horyaalka bermaliga marka ilaa hadda ma jiro ciyaaryahaan manchester united oo toban gool berbeliga xataa xilli ciyaareedkan dhaliyay marka manchester weli waa u baahan tahay suuqa kaliibsiga laakiin waxaa leeyahay manchester suuqooda kaliibsiga xooga ugu weyn waxa uu noqon doonaa xilli ciyaareedka soo socda ayuu noqon doonaa waxaana diyaar u ahayaa leeyahay saddex ciyaaryahaan oo ay qaadan karayaan waxaa la aaminsan yahay in weeryahaan weyn ay qaadan karayaan marka eh, waxaa la aaminsan yahay koox kubadda manchester ama osemen ay qaadan karayaan ama ninka lagu magacaabo eh, ciyaaryahaanka aad ku qatarta badan ee u ciyaara kooxda kubadda cagta bremford ninka lagu magacaabay fantoni xataa finishes yeelaya doondoonayaan marka manchester xaaladeeda weli soo kalibsiga u baahan tahay kooxda labaad diinu eegno koxda kubadda cagta arsenal arsenal waxaynu ognahay inay badiyeen dabcan kulankii xalay nottham forest ay garaaceen laakiin arsenal weli waxay u baahan yihiin si horyaalka bermeliga ah sanadkan ay u guuleystaan hadaba kooxda ganars xil ciyaareedka hore ku guuldareysatay inay ku guuleystaan horyaalka bremeliga marka laakiin hadda arsenal way fiican tahay afartan dhibcood ay leedahay keliya laba dhibcood ayay dabcan eh, ka dambeeyaan naadiga kaalinta kood ku jirta liverpool marka arsenal waxaa leeyahay haddii ay doonayaan horyaalka bremeliga waa in ay isdhoojiyaan arsenal xilli ciyaareedka labaiy kulan afar kulan ka mid ah horyaalka bremeliga ayay badiyeen marka halka sidoo kaleetana afar kulan la garaacay marka arsenal waxaa loogu baaqayaa inay gacanta ku dhigaan ninka loo magacaabo karim benzema hadaba karim benzema isagu ma ku biiri karaya kooxda kubadda cagta ee arsenal wuu biiri karayaa maadaama arsenal champions league ay ciyaarayso horyaalka premier leaguana dabcan kaalinta koowaad keliya laba dhibcood loogu hayo marka arsenal waxay ka mid tahay kooxaha suuqa kalibsiga ku jira waxaa loogu baaqayaa karim benzema inay soo qaataan haddaba arsenal markaynu ogna xil ciyaareedkan afartan gool ayay dhaliyeen horyaalka premier leaga kooiyo labaatan eh, goolna waa laga dhaliyay kooxda kubadda cagta ganars sidoo kaleeto arsenal xil ciyaareedkan markaad eegto xataa way ka jaban tahay ciyaaryahaanada sida bukaya saka bukaya saka oo dabcan lafdhabar u ah kooxda kubadda cagta ah ee gandris ayaa dabcan waxaa la arkayaa xil ciyaareedkan wuxuu dhaliyay keliya toddoba gool horyaalka brmeliga lix goolna wuu wacaaway kooiy labaatan kulan uu ciyaaray horyaalka brmeliga sidoo kaleeto gabriel jesus waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool xil ciyaareedkan keliya afar gool ayuu haystaa saddex goolna wuu wacaaway toddoba kulan uu ciyaaray horyaalka brmeliga sidoo kaleeto martinelli oo xilli ciyaareedkii hore wacdareeyey aad u qatar badnaa sidoo kaleetana xilli ciyaareedkii hore dhaliy gool bermeliga xilli ciyaareedkan ay ka jabantahay keliga wuxuu haystaa afar gool xataa kabtanka kooxda kubadda cagta arsenal ninka lagu magacaabo martin odigad odigad waa nin aad iyo aad u khatar badan sagaaliyo toban kulan xilli ciyaareedkan bermeliga uu ciyaaray afar gool ayuu dabcan dhaliyay keliya saddex gool loogu caawiyay laakiin xilli ciyaareedkii hore shan iyo gool horyaalka bermeliga ayuu dhaliy waana sababta arsenal weli u baahan waryahaan oo xil ciyaareedka labaatan gool dhalin karaya ilaa iyo soddon gool marka markaad eegto tarasaad wuu u fiican yahay laakiin wali arsenal waxay u baahan yihiin waryahaan khatar badan oo ugu yaraan labaatan gool dhalin karaya marka arsenal weli waxaa leeyahay karim benzema oo ay soo qaadan karayaan ugu dambeyntiina haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta ee chelsea chelsea xil ciyaareedkan waxa la leeyahay hadday u baahan badbaadiyaan waa in karim benzema ay soo qaataan ama bobi farmin ay soo qaataan haddaba jelsia ciyaareedkan ko kulan waa ciyaareen keliya sagaal kulan ayay badiyeen afar kulan eh, barbarey galeen sideed jeer waa la garaacay marka soddoniyo gool ayay dhaliyen keliya soddoniyo kow waa laga dheliyay marka jelsia eh, waxaa leeyahay difaacoodana ma fiicna weeryahaanadooda ma fiicna inkastoo koox kubadda cagta jelsia markaad eegto xilli ciyaareedka xilli ciyaareedkan xilli ciyaareedkan ay fiican tahay laakiin jelsia waxaad arkaysaa in ay dabcan ka jaban tahay haddaba ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta jelsia waa ciyaaryahanka daadayar lagu magacaabo col balmer col balmer waa kowii labaatan sana jir dhashay lixdii mey sanadka marka waa labada labadii marka ciyaaryahaankan ayaa xil ciyaareedkan kasoo tegay masiti isagoo dhaliyay koo toban gool caawiyina toddoba gool sidoo kaleetana sagaal gool bermeliig ayuu haystaa afar gool oo caawina waa u haysta xil ciyaareedkan marka col belmer waa ciyaaryahaan aadaeed u khatar badan markii laga soo tago col ee dabcan nicolas jackson ayaa ah ciyaaryahaan kaleeta oo sideed gool laliya xil ciyaareedkan daxiim iserlin isaguna sidoo kaleeta xil ciyaareedkan waa uu fiican yahay inkastoo wixii laga rabay weli uusan sameyn xil ciyaareedkan shan gool brmelig ayuu haystaa saddex gool oo dhalina eh, saddex gool oo caawinaya shan gool oo dhalina baroja isagu waxaa weyan xil ciyaareedkan way ka jaban tahay inkastoo xil ciyaareedkan saddex iyo toban kulan uu ciyaaray laakiin keliya hal gool ayuu haystaa ninka lagu magacaabo goner galagar isagu eh, dabcan xil ciyaareedkan caawinta markii la eego keliya lix gool ayuu caawiyey isagoona weli xil ciyaareedkan brmeliga uusan gool dhalin marka waxaa leeyahay chelsea weli way u baahan tahay kariim benzema inay soo qaata mudrig oo kaleeto weli waay ka jaban tahay madueke weli way ka jaban tahay marka eh, kooxda murushi argentin waxaa leeyahay haddii ay u baahan yihiin inay badbaadiyaan xil ciyaareedkooda waa inay soo qaataan weeraryahaan marka weeraryahaan chelsea waajib ayay ku tahay soo qaataan weli xaalada ayaana ka xun halka kooxda sport sidoo kaleeto weli waxaa weyaan iyagu suuqooda uu dhan arsenal weli suuqooda way ku jiraan astonvilla weli suuqa way ku jiraan dhanka kooxaa real madrid iyo barcelona waxa weeyaan suuqooda waxaa leeyahay madoonin ciyaaryahaano kaleeta ay soo qaataan marka guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaan howla kulantay